alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam kitaab alxuduud baynu ku jiraa waxaa inoogu dambeeyey baabu xaddi xaddi alqadfi xadulqadafka marka xadulqadafkaasi waa qof zino lagu sheegay wax caddaynana aan loo haynin amba caddaynta ay kala dhimatay oo tusaale ahaan afartii qof mid ka midi uu yidhi markaa uu ka tanaasulay amba aanu wax dhammaystiran sheegin inta kale xadulqadafka laga jaraya qofkay soo eedeeyeyna bishardi waa inuu yahay qof cifada iyo dhowrsoonida lagu yaqaano marka hore laakiin haddii uu ahaa mid markiisa horeba aan dhowrsooneyn amba xumaantan ku caanbaxay oo dadku ay ku yaqaanaan looga jari maayo waxaynu inoogu xadiiska caaisha radi allahu ay tiri lama nazla cudri qaama rasuulu llahi salى اllahu alay slm cala cudri waxay uga jeedaa alaayaat addaala calaa baraatiha aayaadka tilmaamaya inay beri tahay ila waa laga been abuurtay oo munaafiqi weynaabaa beentaas sameeyey dadkiina qaar baa ku dagme wanaagsanaayo dee warkiisii markuu warku faafo dad badan baa qaar intoodii badnayd way isilaaliyeen laakiin dadka qaarkood baa hadalkii run mooday oo ku socday dabeetna wakaa rasuulku alayه الsalaatu wasalaam fadakara dalika watala qur'aan falama nazla amara birajulayn wamraأati faduribuu اlxadda labada nin oo kala haayo xasan bin thaabit iyo mistح bin othat imraaduna tumahen xamna bint jaxsh zaynab ahen maxaa munaafiq weynaa nabiga alayه الsalatu slam xadka uga jari waayey ilan isagaaba waladii tawalaa kibrahu weyaan haye waxa weeyaan isagu waa gaal oo culimo qaar waxay hahdeen dee xadku wuxuu daahirinaya qofkan muslimka ah lakin isaga waaba gaal waxaa kalo culimada qarkood tilmaama markaa dee fitno ka weyn iyo shar ka weyn baabuu ka baqay culimada qaarna waaba la xadeeyey bay leeyihin وعن أنس مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء qadafahu hilaal bin umaya bimraati awalu licaanin talaacunkii uu horeeyey ee kaana ahaado fi lislaam islaamka dhexdiisa wuxuu ahaa ana shariik min asaxmaa awalu licaanin kaana fi lislaam wuxuu aha ana shariik bin saxmaa shariik bin saxmaa ninka la hahdo qadafahu waxa ku ganay hilaal bin umaya ayaa ku galay bimraati haweenadiisii anahu zana biha faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulku wuxuu uhi albayinata ay haati albayina caddayn keen wailaa haddii kala miya wain lam taأti biاlbayina faxadun fii dahrika ay faxadun xad baa kaa-inun ahaanaya fii dahrika dhabarkaaga xad baa lagaa jaraya oo lagu xadaya alxadiis أكmل الحadيiث xadiiska sii dhamaystir أkرaجه أbو يعلى وrijaaلh ثiqاaت وhuوa في الbخاaرiي نaحو min xadيiث بن cabاس رadي الله عنهuma horeynu usoo maray talaacunka iyo hilaal بن umaya inuu eedeeyey marka ninkii lagu eedeeyey inu ahaa شharيك بن صحmا marka qofku xadiiskuna wuxuu dalu yahay xukmu qadfi الrajuل زawjatه xukmu qadfi الrajuل زawjatahu haddii uu markaa zawjadiisii qadfiyey xukun gaara bay leedahay oo talaacun waxa la dhaha baa loo gudbeeyaa oo dee arrintana way ka culus tahay oo qofkii waxa laga yaabaa inaanu iska eedaynin dee qoyskiisa iska eedayn maayo waayo ceebtu markasta way kusoo noqonaysa ilaa dee markaa wax run uu arkay bay u badan tahay waxa uu sheegay marka xukun gaara baa shareecad u dhigtay hadduu caddayntii keensado dee waa sax oo idhaa afartaa markhaati baan haystaa taasi waaba kana hadduu keenso waayana waa laga jarayaa laakiin waxaynu soo aragnay in lagu soo dejiyey markii dambe rasuulka calayh isalatu salaam aayaadka talaacunka oo iyaga xukunkaa laga saaray talaacunka loo bedelay hadduu dhaarta ka joogsado bay markaa noqonaysaa xukunku muxuu noqonayaa hore aynu soo hadduu talaacunka isagu diido ya xadulqadaf waa laga jaraya marka xadulqadafka waa laga jaraya وعن cبد لله بن cاmر بن ربيcة qال wuxuu uhi لqad أdرgtu waan soo gaadhay abا bكri وcmر وcثmaan radي الlaه عanهm iyo وmaن baعdahum ciddii ka dambeysay ee aimada iyo madaxda ahayd falam arahum man arag yadribuuna الmamluuk iyagoo ku xadaynaya adoonka fi اlqadfi ilaa arbaciin afartan mooyaane rawaahu maliku wالthawriyu fi jaamicihi kitaabkiisa aljaamic raawi kusoo wariyeysa marka laqad adragtu ababakr wcumar cuثmaan radi allahu canhum bacdahum falam arahum yadribuuna اmamluuk xadulqadafka laga jarayo addoonka waxaa looga qiyaas qaadanaya facalayhina nisf ma calى اlmuxsanaati min alcadaab dumarkii xorta ahaa boqol jeedal baa laga jarayay gabadhii addoonta ahaa nisfi baa laga jaraya addoonkii aayadi may sheegin laakiin axaadiistan iyo adiladan waxay caddaynaysaa in isna uu noqonayo cadaabkaysu nisfi uu noqonayo oo tasniif اlcadaab tansiif اlcadaab isna uu jirayo loo kala baro laqad adragtu waana marka qiyaas laqad adragtu abubakar cumar cumaan de waa ficilkii saxaabada waliba raggii waaweyn ay sameeyeen laakiin waxyaalahay uga qiyaas qaateen ayay ka mid waman bacdahu falam arahum yadribuuna mulka fi lkadfi larbaciin way jiraan marka aqwaal kale culimadu ay sheegeen oo qaarkood ay leeyihiin xad damaystira baa laga jaraya lakin dee daliilku xaggaasuu dhowey وعن هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku وu man qadفa qofka ceebeeya mamlh mamluka waa adoonkiisa yuqaamu عalayhi waa lagu ogayaa isaga alxadu xadka lagu ogaya yowma القiyamati maalinta qiyaame ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane kama qaal sidaa uu yihi xadiiskani daliil wuxuu yahay fi اlxadiisi daliil في الحdيث دليل على أن السيد إذا qdف مملوكه لا يقام عليه الحد في هذه الدuنيا hadduu sayidkii adoonkiisii uu yihahdo waxaasuu sameeyey inaan loo xadaynin oon xad looga jaraynin hadduu sidaa uu yahay yahayna dee aakhirana wuu badbaadaya haddii laakiin uu ka been sheegayo adduunyadan xadkii haddii laga daayey aakhiro laga dayn maayo taasaana kasii culus waayo xadku marka hore adunyadan kafaaro qofka wey yuqaamu caleyhi اlxadu yowma اlqiyaamati ilaa an yakuuna kama qaala ilaa inuu saa yahay mooyane ade hadduu saa yihi uu yahay qofkaasi waxa uu sameeyey dee wax runa un buu sheegay qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm man qadafa mamlukahu qofka ku gana addoonkiisa ku ceebeeya zino yuqaamu caleyhi waa lagu ogi alxadu yowma اlqiyaamati baa lagu ogi ilaa an yakuuna kama qaal xadiisku wx daliilu yahay oo kale cid kasta oo ceebeynayso ama qof ceebeynaya oo adduunyadan markaa aanay cidiba ogaanin in aakhiro qofka looga jari doono meesha lagu kala goosanaya waa aakhiro axaadiista saxiixana waxaynu ku haynaa ahlu jannuhu markay ka gudbaan asiraat kuwii gaaladahaa iyagu iyo ahlu ku daadanayaan oo ma gudbayaan laakiin markay gudbaan ahlu jannahaasi haddana falama huduu wanuqu baa ku jirtay marka la kala hufo wayuqtasu bacduhum bacdan ee loo kala gooyo wixii ay isku geysteen nin waliba ka kale wuxuu u geystay looga gooyo hadda iyagoo jannadii wada gelaya laga yaaba inay wax isku leeyihiin oo qaarkood wax looga gooya waanaynu aragnay xadiis qaarkood qofkii inuu muflis noqonayo tilmaamaysa n sal allah slam qofkii oo soo dadaalay dadaalay ya markaa eh, dadkana waxaa u khasaare xun saddex ba ya waxaa ka mid ahaa qofkii muktaabka ahay wax xamanayayo dee ciddii cadowgiisa ahayd buu camalkii siinaya maalinta qiyaamaha wixii wanaagsan u sameeyey ayuunba isaga dusha loo saaraya kii kalmaa la siinaya ama dabigiisa ba laga soo qaadaya waxaa kaloo ka mid ahaa qofka bakaylka ah uu ku bakeelaya xoolihii sadaqadaysan maayo uu iska dhimanayaa ayar baa laga dhexlaya iyadoona abaal loogu qabay weliba kuwii uu diiday ee uu ka hor joogsaday ayaa laga yaabaa inay inay ka dhexlaan qowlka markaa xadiisku sheegaya ee xadiiskani ku cadiya waa kaa qowl kale wuxuu odhanayaa ana qaadif alcabdi yuxaddu kama yuxaddu qaadif alxur wa hada ra'y ibn xasm isaguna wuxuu daliishaday ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum baynakum xaraam oo dee qofkan maadaama muslim yahay dee diintu ma kala saaraysa buu yihi addoon iyo mid aan addoon ahayn xadkii waa lagu yeeraya waa laga jaraya lakiin xadiiskani masalada nas buu ku yahay qowlkaa ibnu xasamna ma sahlana ibnu xasm الظاhirي عaliي بن محamed radi raximah الlah waxaynu ognahay inuu ka mid yahy culimada daahiriyada daahiriyaduna waa madhab daliilka sidiisa u raacay inta badan kama leexleexdaan laakiin marar badan bay dee daliil kale oo meeshii yaalla mid kale uga leexanayaan waxa laga yaabaa culimada kaleda way isku celinaya lakin marar badan bay qolada muqalidada ah ee iyagu xun taqliida aad bay uga dhow yihin ibn xasm qisadiisana hore waynu usoo maraya waxaa kamid ahaa qisaskiisa horta wuxuu min ahli اlandalus reer andalus bu ahaa tacrifuna اlandalus hay ayna taqic laaan andalus fi sharq am fi lgarb haye sog sog ninka u dambeeya haye sagdar haye waa galbeedka arbi bay dhacday oo nimankan reer galbeedka dhao meshooda wayaan waana spain waddanka spain la hahdo iyo portugal waddanka la hahyo waxay isku dhow yihiin badna la baxrulmutawasit ayaa waxay iskaga dhow yihiin aad waxay iskugu soo dhawaado waxaan aada u badnayn morocco iyo iyo spain ba halkaas isku soo dhawado marka halkaasay muslimiintu ka tallaabeen toban sideed qarni ka talinayey walow marba markaa sii daciifaanay sideed qarni bay muslimiintu halkaa ka talinayen culimo badan ka soo baxeen qurtubi iyo inaga maqalno qurtubi waa caasimadii iyo qinaada iyo shaaiba magaalooyinkii waaweynaa dhulkaa haddana muslimiinta waati laga soo saaray waa marka iyagu istanaasuceen ay u qaybsameen qaybo dowlado yaryar bay u qaybsameen qaarba qaar bay kusoo duleen iyaga laftooda markii dambe gaalada isku soo adeegsado soo isku soo kaxaystay saasaa looga taqlusay markaa ibn xazam waxaa la sheegay aabihii wasiir buu ahaa horena waa soo marra warkiisa wasiir buu ahaa isna wasiirna isku diyaarna isagoo dhowriya labaatan jiro cilmigaa bilaaba ha u warweyne markaa haddaad adigu weyne cilmigaad ku bilowdo waad ka sheekh baad noqon karta caalima ah. oo haddii aad oo haddaad lakin dadaalkiisio kale aad bixiso niyadiisa aad usoo jeediso niyadda oo alcilmu laa yucdika jus-ahu xataa tucdika kula kma la qayb yaroo kamida ku siin maayo ilaa aad siiso ya ilaa adoo niyadaada iyo hamigaaga aada cilmiga wada siiso markaasuu cilmiga xoogaa kuu daraya laakiin xaggana waan lug kula jiraya xaggana gur baa kula jiraya de horta waa dowdhowda midka ka tegi baad daantaaye laakiin sidii loo baahnaa natiijadu noqon mayso mnaaya min adunya culumana buhuha wacanshuruha fi kuli baadin waxaadiri bu markaa markii dambe markaa masaajika kusoo galay o iska fadhiistay oo arkac baa lagu yihi waa salaada casr kadib masaajika marka so gasho waa la tukadaaye haddana maalin dambu soo gal xilligii casarki so labadkooda casar kadib su aniga maaa la isku kayaysaa maan anigoo laftigaygu cilmiga ma ka dhaliya de waa laga baqan jiray markii damba sheekan carabkiisaa laga baqan jiray ilaa culimada qaar ay ihahdaan lisaan ibnu xasm wa sayfu xajaaج akhawaan carabkii ibnu xasm iyo iyo seeftii xajaaج waa walaalo culimadii taqliidka oo dhan ee madaahibta ayuu halkaa kaga bilaabay oo suu de aada u radiyey aada u radi badnaa xagga markaa sifaadka jahmi buu ka ahaa xagga caqiidada <clears throat> xagga iimaanka baabulimaan unbu saxaabay cumad ihahdeen baabulimaanna cid kala dooda ayuu helay isagoo maslada marka hore si kale ayuu heray ee dee la dooda oo masaladii ka saxdaa u helay dooda laftigeeda qofka de aqa doonaya wax badan ba ilahay ugu saxaya ee aqa ujeeda qofta isagu isadkeynayo on isla yaan lagaa badin mooyaane baabu xaddi sariqa wuxuu baabu yahay xaddi sariqa xadka tuugada iyo qofkii waxada markaas sariqadii waxay ku fasireen culimadii akdu calىa wajhi الاkhtifaa akhdu almaal aw maalin calىa wajhi الاkhtifaa in xoolo la qaato si qarsoon min maalikihi looga qaato bigayri xaqin bigayri xaqin أkhdu almaal calىa wajhi الاkhtifaa min maalikihi bigayri xaqin marka si qarsoon looga qaato maaligiisu raalli ka yahay dee tuugo la maayo ama xadad la maayo iyo sariqa xadu saariqna ilahay ba qur nas ahaan ugu sheegay wsaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bima kasabaa nakaala min allah wallahu casiizun xakiim maxaasinta iyo wanaagga islaamku leeyahy baanay ka qofka gacanta marka la gooyo tuuga ee shuruuddii ay u dhamaystiranto waxa kale ee xadi lahaana way ka joogsanayaan dadkii markaa acraaddoodii iyo amwaashoodiina u imaan helayeen waayo tuugu inta badan markuu xadana waxna uu dilaa amba isagaa la dilaa amba waxyaala dhibaato kala soo gaadha وعن caiشha رadي الlaه عanهa qaalat waxay tii qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم laa tuqdacu la goyn maayo yadu saariqin tuug gacantii la goyn maayo ilaa fii rubci dinaarin rubci dinaarin lagu gooyo mooyaane fasaacidii wax ka sarreeya amba ilaa an yasriqa inuu xado mooyaane fii rubci dinaarin rubcu dinaar iyo fasaacidan wax kasii koreeya mutafaq aleyh walafd lmuslim walafd lbukhaariyi tuqdacu waa la goynaya alyadu gacanta fii rubci dinaarin dinaar rubcii lagu goynaya iyo fasaacida wixii ka sarreeya wa fii riwaayati liaxmeda iqdacuu gooya fii rubci dinaar rubcu dinaar ku gooya walaa taqdacu ha ku goynina fii ma huwa adnaa wixii ka hooseya min dalik fima huwa shaygii adnaa ay aqalu ka yar min dalika ay min rubci dinaar rubci dinaarka ka yar wacan ibn cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala la ala sl nabigu qaطca wuxuu ku jaray fii mijanin ay fii tursin gaashaan buu ku jaray hamanuhu lacagtiisu halaaثatu daraahima saddex dirham ay tahay mutafaq caleyh وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku لعن الlah ilahay ha nacdalo الsاariqa tuuga ilaahay ha nacdalo yasriqu xadaya albaydata xabadda beedka ah oo fatuuqdacu yadhu gacantiisa la goynayo wayasriqu xadaaya ay lacana lahu ilahan cadan asariqa yasriqu xadaaya alxabla xadhiga xadaaya oo fatuuqdacu yadhu gacantiisa la goynaya mutafan caleyhi aydan tuuga gacanta waxaa lagu goynayaa rubcu dinaar fasaacidan dinaar rubicii iyo wax ka sareeya marka afar meelood dinaarka loo qaybiyo iyo wixii ka sareeya markaa dinaarku muxuu ka koobnaa afar garaam iyo rubuc buu ka kooban yahay meelaha intaasaa loo sii kala barhaya intaasaa afar looga dhigaya haddii alaabta waxday ay tahay mid qiimahaa leh intaa iyo wixii kasii sareeya ayaa lagu goynaya wixii intaa ka dambeeya ka yar waa tacziir baabu tacziir buu gelayaayo amba hala xidho amba hala sheedalo jeedal xadidan wa laga jaro iyo wax lamid ah amba qaraama maaliya amba shaqadii halaga eriyo amba siyaabo kale de wixii loo arka maslaxa unba lagu sameynaya markaa dambe xadiiskan hore ee caisha ay soo warinaysa alfaadis kala duduwan laa tuqdacu iyo tuqdacu iyo laa taqdacu intuba markaa way istegeen marna amar buu rasulku bixiyey alayh slat slam mar ka warramay waayo xadiiskan dambe haddana badan xadiisa dambe ee sheekhu uu daba dhigayo inta badan sheekhu markuu xadiis keeno mawduuc ka hadlaya oo masladii si u dhigaya mid kaleo ka ka uu keenaya si uu masladii baabka loo wada fahmo oo xadiiskii aynu soo marray laa tasuumu yowma sabti ilaa fima ftulida calaykum markuu sheekhu inoo keenay muxuu haddana inoo keenay kaana akharu siyaami nabiyi sala allahu alayh wasalam yowma asabti wa yowm alaxad صائم ليس هذا يوم السبت أربعين سبت هاي maanta marka madhabkiina waxa weyaan sabta waa la soomi karaa ya waaصix waynu iswaafaqsana hadda way isla doonashayla waxaynu usoo gudbaynaa xadiiskan dambe ana nabiya sal ll slm qadaca fi mijanin almijan waa aturs waa gaashaan gaashaanku de wax qiimala bu haberigaasoo waa shay xabadda ka celinaya qofka waranka uu iskaga dhigayo oo dee beriga xabadda udhigmaayey iyo seefta iyagu udhigmay iskaga difaacaya haddaba hamanuhu halaaثata daraahima saddexda dirhman iyo ruucu dinaarku ma istegayaan bay kula tahay xadiiskaasi ma xadis hore khilaafeyn bal maskaxdiina waynu soo maray intay intay noqonayaan ilan baabu zaka markaynu mar inaynu sheegnay Eh, dirhamka imise eh, ku saka gooya dirhamka ya miatayn soo may hayn ya miata dirhamin ayaa sekada laga qaadaya dinaarkana cishruuna mihqaala ay cishruuna dinaaran haye u qaybi labaatan laba boqol waa toban soo dinaar kasta markaa muxuu dhigmaa ya toban dirham ma udhigmaa way tobankaa afar uqaybi oo labiyo ba taa macnaheedu waa maxay amanuhu alaaata daraahim xadiiska hore uu waafaqsanyay marka soo ma rubcii ma udhigmaya mise ma wax dheeraadaan baaba laga yaaba waliba labada xadiis marka xadiiska hore xadiiska ibn cumar iyo xadiiska caisha way iswaafaqsanyiin lakin xadiiska ka duwana waa maxay waa xadiiskan abu hurayra xadiiska abu hurayra muxuu tilmaamaya rasuulku inuu nacday ala sl qof xabad beeda xadaya xabad beeda de waynu ognay inaana rubcu dinaar iyo wax dhow toonaanahayn iyo xarigaayo xarigga balskabada ayuu noocyo badan karaay xabadda beeda intaa ma la qiiba noqon kartaa waa maya markaa waxay xadiiskan cumdu kaga jawaabeen rasuulku alayh salaa slam bol lagu goynayaa laakiin waaqicuu ka warramayo ninka xabad beeda xaday wax ka weyn u xadaya weyaan ninka xabad beeda ka xishan waayo sharaftiisii ku waayo muxuu xadi doonaa dee wax gacanta lagu gooyo ka weyna ilaa waddada yar baa waddada weyn kugu ridamaysa waxaad ihahda waddada yar ayaa waddada weyn kugu rida markaa saasuu ka warramay nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya nacdasha allacnu shawaasu lacni calى ahli اlmacaasi calى sabiil اlcumuum soo ma si guud in loo wada nacdali karo laakiin mid tuugahoo xabad beeda la sii cararay haddaad aragto oo aad tirahdo lacnat اllahi calayk ayuha saariq hada laa yajuus hada laa yajuus qof cayiman marka laga warramay gacanta la goynayo waa alyamiin yad baanu ilaahay sheegay yadna de ilaa halka saraa la idhahdaaye haddii halkaa lagu gooyayo oo aayadda dee daahirkeeda la qaato waa sax lakin de xadiiska axaadiista iyo ficilkii nabiga iyo asxaabta xadiday oo waxaa laga goynayaa halkaa mataanta ay iskugu yimaadaan lafuhu ayaa laga goynaya midigtaa la goynaya وهكذا haddii midigtii la waayo ay go-an tahayna haddaanu midigtii ba lahayn ka waran amba mar labaad waxaad lugta bidix baa la goynaya an wayl culan qarin lugtaa bidix hoos qisada ay culimadu inoo sheegeen marar badanoo tilmaamaya fiqiga iyo fahamka waxa uu sheegay waxay sheegaan nin sheekoo wax dhigayay oo cashar dhigayay oo gacantaasi bidixna ay go-an tahay ayuu nin reer miyiya usoo galay oo casharkii buu dhegeystay dee sidan wuxuu dhigayana uu ka helay gacantiisana uu ka shaki wuxuu ni cilmigaaguna way cajalgelay ui gacantaadana way shaki gelisay <laughs> inaad nin tuugooga soo xaday ta gacanta la goheyna markaasuu yihi ilaahay baa yihi alacraabu ashaddu kufra oo nifaaq war gacantayga war inay mid inay bidixda tay miyaad arkeyn ma bidixdaa la goya qofka mise midigtaa la goya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى اه علي sلم لعن الله الsاaرق an ysرق البيضة فتuqطع yadه marka xadiiska horta waa khabr laakiin maaha inshaa'i khabr uriida bih insha maaha haddii insha loola jeedo ku gooya bay noqon lahayd man وysرق الxبل فتuqطع yadه marka nisaabka almihii wax lagu goynayaa marka maslada lasoo ururiyo kolleyba marka waa intaas can caiشha radي الlahu canha ana rasuul الlahi salى الlaه sl qal wuxu uhi atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin xad min xuduud illahi xuduudda ilahay ka mid a uma qaama uu kacayo fakhtadaba khudbad buu furfurtay fakhtadaba fakhadaba u khudbadeeyey faqala wuxu uhi ayuha nnaas dadow inamaa halaka waxaa halaagay aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey annahum iyagu kaanuu waxay ahayd idaa saraqa markuu xado fiihim dhexdooda ashariifku ka magacali markuu xado sarakuuhu bay ka tegi jireen wa idaa saraqa fiihim adaciifu kooda taagta daran aan magac lahayn markuu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ku ogeeyeen alxadiid muttafaqun caleyh walafdu limuslimin walahu muslim wuxuu soo wariyey min wajhina aakhara walahu ay limuslimin min wajhin aakhar can caaisha radi allahu canha qaalat kaanat imra'atu haweeney waxay tastaciiru mid ammaanaysata almataaca alaabta wa tajxaduhu dabeetana dafirta faamara nabiyu salى اllahu alayh wasalam biqadci yadiha gacanteeda in la gooyo ayuu nebigu sheegay calayh الsalaatu wasalaam xadiiskani inta uu ka dheeraa markaa waxaa ku jirtay imraa almakzuumiya gabadh reer makzuuma reer bani makzuuma ayaa waxaday markaa kadibna rasuulku alay slat slam wuxu uhi gacantaan goynaya gabadha marka ayaa kala hadlaya ba yhi rasuulka gabadhani waa gabadh magac le doo reerna ka soo jeedo saas oo kale bani makzuum reer qurayshta ahaa weye kadibna marka waxay cidda ku dhiiran kartaa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waa ayo waa usama bnu zayd oo xibu rasuuli lah rasuulku aada u jecel yahay hadalkaa rasuulka waxa kula dhiiran kara uun usaamaynu diraynaa usaamana markaa markuu arrintii ula tegey ayuu rasuulka hadalkan ku yihi alayh الsalaatu wasalaam atashfacu waa istifhaam inkaariya tacajuba uu ku diiday rasulku ala sla sl atashfacu fi xaddin min xuduud illah waxaa ku jirtay xadiiska riwaayadkiisa wallahi low ana faadimata binta muxamadi sariqat laqadactu yadah wallahi faadimada ina maxamed a inantaydaasi hadday waxado gacantan goynaam kuwii idinka horeysan ahaayeen ku halaagsameen markaa miskiin baa miska la fuulana ma maqashay somalida ka maqashay miskiinka dee kaa yara miskiinkaama baa xadkii lagu ogayaayoo ceebtii iyo wixii kii kale waa laga boodsiinayaa laakiin ilaahay ba subxaana watacaala dadka u sameeyey wixii xuquuqa xadiisku almuhim dali wuxuu yahay annahyu can shafaacati annahyu can الshafaacati fi اlxuduud inaanay banaanayn annahu laa yajuusu alshafaacatu fi اlxuduud xuduudda in laga shafaaco qaado ama laga ergeeyo waa goormo laakiin idaa wasalat aw balagat alimaam aw ilqaadi waa markay imaamka amba qaadiga gaadho weyaan laakiin inta aanay gaadhin qofkii wax laga xaday wuu iska cafiyi karaa mid kalea kala hadli kala ohan kara waar anaa lacagta ku siinaya iska sii daa mid kalea kala hadli kala ohan kara waar iska cafi waxba hawgeynna iska daa taasi way banaan tahay laakiin marka xadka la gudbiyo iyadu ma banaana xaaliskana waa rudan haddaba qisada shuruuda waxaa ka mid ahaa an yakuuna almaalu fii xirzin shuruudda qofka gacanta lagu geynaya waa maxay an yakuuna almaalu fii xirzin xirziguna waa ilaashanaan meel wax lagu ilaaliyo weeyaan inuu meel ilaashan ku jiro weeyaan haddaba dee waa yahay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ana hadihi اlmarأa kaanat tastaciiru اlcariya si qarsoon waxba umay qaadan jirino si cad bay wax u qaadan jirtay oo khafaa ikhtifaa waynu soo marnay tacriifka markaynu marnay soo maha hadduu qofku la cararo ama uu xoog ku qaado iyadoo la arkayo isaga tacsiir ba arrinkiisu noqonaya laakiin maalkani waa inuu meel shii lagu xereynayey ama lagu ilaalinayay uu ku jiro si qarsoonna u qaato gabadhanina dee si cad bay wax u qaalatay oo aanay dafiri jirtay alaab bay ammaanaysanaysaa alcaariya weyan tastaciir alcaariya marka hadhowna way dafiri jirtay dabeetana culimada in badan oo kamid a ah qowlkan waxay kala soo baxeen istadla bhada اxadiiث man qala bwujubi qadci اjaaxid اlcariya wahada riwaayat can imam axmed wahiya almadhab imam axmed la riwaayad ba laga soo wariye waa lagu goynaya lagu goyn maayo marka madhabkiisu qowlku u badan yahay waa in la goynaya waxaa masaladan saas kale u gargaaray culimo badan oo kale isxaaq ibnu raawey saaxiib imaam axmed iyo daahiriyadii ibn qayim shawkani suncaani ibn bas iyo ibn cuthaymin culamadaasi dhammaantood iyaguna saasay yidhahdeen waa lagu goynaya dee daliil baa ka soo reebay xirziga qofkii shaaxid ulcaariya gacanta la goynaya laakiin culimada intoodii badneed waxay leeyihiin ana shaaxid alcaariyati laa yuqdac wa hada qowl اlmalikiyati wاlxanafiya wالshaaficiya wa ixdaa riwaayatan canhu cadaaladda iyo harkan in loo samey yahayna waa laga qaadanaya ummadaha waxaa halaaga dulmiga sababu ihlaaki اlumam aلظulmu fima beynahum ayaa kamid ah inay iyagi sulmiyaan وعن jaaبir رضي الله عنه عن النبي صلى الله علي sلم qال وu laysa عalى khاaئnin laysa mu ahanin calىa khاaئnin mid khiyaamo sameeyey walaa muntahibin iyo mid boobay walaa mukhtalisin iyo mid dhufsaday markaasi la cararay qaطcu goyni rawaahu أحmed الأربعة وصaxaxu التirmidiي بن xibaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inaan qofkii khiyaamada sameeyey gacanta la goyneynin inta wax lagu aaminay dabeetna khiyaameeyey ee siyaabo kale loo sameynayo oo xirsigii maalkii markaa khafaagi aanu jirin muntahibna waa qofka xoog waxa ku qaadaya aladi yaakudhu biqahrin xoog iyo qalab buu kaga qaadaya uu ku qabsadayba uu ka jiidayo xoog buu kaga qaatay mukhtaliskuna ikhtalasa waxaynu soo marnay xadiis ereygaasi ku jiro markaynu salaada maraynay kumaa xasuusan talow haye haye qofka hareeraha yakhtalisu shayطaan min salaati اlcabdi waa sax barak اllah fik wa akdu shay fi gafla marka qofkii oo ka yar jeeda waa sida imika kuwan mobiladaaba inoogu tusaalaa labadaba mobiladan baa dee imika ayaa macruuf ku ah mid baa masaajidku yar jiibsanayaayo mid kaloo hadda masaajidka joogay sobaynu arag ayaa amba adigoo bas koraya waliba qodada khamiisyada xidhaada isku ilaaliyaan khamiiskaaso kale marka basaska la korayay o kale iyo rag badan bay ku cawireen meesha gabadha hadday doonta niqaabalood iskama filayno sidaada meesha iska joogta way dawarsanaysaa ayaaba shaw hawshan ku jirta iyada laftigeeda <laughs> saaxiibna maalin dhawta saa markaa wuxuu yihi noo bane meeshu ma ku idhahdaa wuxu show mar hore ba iga shaqaysatay <laughs> maamulkii ba iga qaadatay <laughs> waay ikhtilaasku waa qofkii si markaa looga qaadanaya hmm. khaaina de waa khiyaamo laysa calىa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin iyo mid si qarsoon u qaatay qadcun haddaba macnaheedu maaha inaanay mushrimiin yihiin de waaba dembiilayaal dembi weynna way galeen waana mufsidiin waxaaba laga yaaba tacsiirtoodu inay kasii adkaato gacanta la goynaya marka qaarkood oo la haha intaasoo sanadaha lagu xukumo taas lakiin xikmadadee kolley shareecadu ogdu weyaan wacan raafic bn khadiij radi allahu canhu qa qaala samictu rasuula اllahi sala la ala sl yquul laa qadca goyni uma ahaanin fii amarin midho lagu gooyey iyo walaa kaharin iyo dhuuxa timirta waxaan ahay iyo dhuuxa timirta rawahu almadkuuruuna wasaxahu ayda atirmidiy bnu xibaan kuwa hore lasoo sheegay markuu sheeku leeyahay wuxuu ujeedaa xagga hore xadiiska hore rawahu axmed arbaca wasaxib tirmidi ibnu xibaan xadiiskana muxuu tilmaamaya la qaطca fi hamarin walaa kahar alka alkahar waa jumaanu naql wahuwa shamuhu wahuwa shaxmuhu weyn waa shaxmu annakli timirta waxay leedahay faa'iido badan buu geedkan leeyahay siduu rasulku sheegay alayh salatu sala miyaad garanaysaa muri geedkan muminka shabaha marka waa kii sheegay inuu geedkan yahay markaa geedkaasi ilaa dhuuxiisana la cunayaa wax weyna midhihiisiina waa la cunayaa waa midhihii geedka saraa haddii inta wixii la guray oo meel lagu xereeyey taasi waa xukun kale waxay noqonayaan xukunkii qofkii tuuga ahaa buu qaadanaya dee gacanta lagoynaya laakiin hadduu midhihii geedka saaran uu goosto ama geedka laftigiisii dhuuxiisii uu ka qaato lagu goyn maayo waana qowlkan abu xaniifa ayaa qowlkaa ku tegey laakiin aqwaal kale way jirtaa oo culimo kale ay tilmaamayaan in lagu goynayo mar hadduu maalkan ilaashan yahay oo imika fii hamarin xadiiskuma odhan geed hadday ku yaalaan qaarkood ba markaasa ku socma qaarkood idan markaa waa lagu goynaya xadiiskana waxaa lagu qaadaya marka aanay xirzi ku jirin intaasi ama aanay geedkii oo kale meel iska gaara ah, wax lamida ah, la arkayo ama wax lamid ah lagu qaada ama adiladu kale ku hor imanaya balanaya xadiisku lakin waa saxiix samictu rasuul اlahi sal sl yqul laqadca fi hamrin walaa kahar alkahar aljumaac ay shaxmu naxm an abi umayt maqsumi radi lahu anu qal wuui uti rasuul lahi sal la ala sl rasulka waa loo keenay bilisin tuug baa loo keenay qad ictirafa qirtay ictiraafan qirasho walam yuujad aan loo helin macahu mataacu walam yuujad aan la helin maahu jirkiisana macahu mataacun alaab uu sito waxbaan xaday un buri wuxuu xadayna oo uu hayana lama hayo faqaala lahu rasuul lahi sal lah ala sl rsulku wuxu uhi maa ikhaaluka ay maa adunuka kuu malayn maayo saraqta inaad wax xadayn qaala wuxu uhi bala ay saraqtu waan xaday faacaada calayhi maratayn aw halaaa faacaada uu ku celiyey ay annabiyu sala allahu alay sl nabigaa ku celiyey calayhi isaga ay cala rajul maratayni aw halaaa ayuu su-aashaa ku celiyo ku uhi maa ikhaaluka saraqta fa amara bihi uu amray rasuulku oo faqudica waa la gooyey wajiia bihi waa loo keenay faqaala rasulku wuxu uhi istaqfir illah ilaahay dembi dhaaf weydiiso watuub ilayh u toobadkeen faqala wuxu uhi astaqfir allaha waatuubu ilayh ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya una toobad keenaya faqala rasulku wuxu uhi allahuma tub calayhi halaata ilaahu ka toobad aqbal akhrajahu abu daawuud walaftu lahu wa axmedu wanasaayi warijaalu hiqaat xadiiskani daliil wuxuu yahay in iqraarka qofku wixii uu qirso dee lagu socodsiinayo balse idra-ulxuduuda bishubuhaat baa xadiiskana daliil u siiyey soo ma war kuu malayn maayo malaa iska hubso malaa mar haddaan wixii inaan laga haynin waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay gacantii qofka in la goynayo ayuu daliil u yahay xadiisku wuxuu sii adkeynaya culimadii lahaa qofkii ugu yaraan saddex jeer waa inu qirto waxaan inu sameeyey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya waa la waaninaya qofka oo waxaa lagu odhanaya marka hore iyo marka dambeba ilahay u toobadkeen marka dambe laftigeeda ilahay u toobadkeeno dambi dhaaf weydiiso waana loo ducaynaya ilah dambi dhaaf baa laohanaya hadalada wareegsan ayaa lagu ohanaya wakrajahu xaakim min xadiis abi hurayrata fasaaqahu bimacnahu qala fi wuxu idhabuu bihi la taga oo faqdacuuhu gooya uma dabeetana ismu ixsinuuhu saliid gacanta u geliya akrajahu akhrajahu lbazaaru ayda wa qala wuxu laa basa biisnaadi waa isla xadiiskan laftigiisa markaa alxasmu kelmadda laftigeedu waa alqadcu alxusaam waa asayf seefta man magacyadeeda ka midta alxusaam اlmuhanadi lakin imika waxa loga jeedaa saliid baa gacanta loo gelinaya saliiddaasi marka maxay samaynaysaa saliid kulul dhiiggii qofka uu dhiig bixi ayay ka joojinaysaa hilibkiibaa soo ururaya soo laabmaya dee berigaa dhiig joojina waxyaalaha samey jirine iminka maxaa lagu bedeli karaa in irbad dhiig joojina qofkii lagu mudo nabarkiina la dhayo وعن cبدالرحمن بن cوف رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صل ل qال وu uhi laa يغرم la gashi gashi la saari maayo asaariqu amba dusha loo saari maayo asaariqu idaa uqiima caleyhi اlxadu xadka marka lagu oogo rawahu nasai wbayn wuxuu cadeynaysay anahu munqaic wa qaala abu xaatim huwa munkar xadiisku waa daciif munkaran matnan oo munkar wuxuu yahay adiladii iyo qawaaciddi islaamka ka hor imanaya qofkii wixii uu sameeyey isagaa damaanad qaalaya soo maha cala lyadi ma ahadat xadiiskana wuxuu tilmaamayaa algharaama haraama maali wana garay soo maha laa yuqarar ay laa yadman wey ma damaanad qaadayo asaariqu idaa uqiima caleyh lcadu haddii xadkii laga jaro wixii uu qaatay uu xaday laga goyn maayo marka waa laga wixii waa lagu leeyahy xadiiskuna waa daciif mar hadduu isagu waxaan qaatay xadkuna waa maslo kale oo waa kale laba qofka laba arrimood baa ku tacalluqa xaqullah iyo xaqu lmakhluuq xaqullaahi waa gacanta laga gooyey xaqulmakhluuqna waa xoolihii uu qaatay xoolihiina waa lagu leeyahy hadduu cunayna wuu soo celinaya hadduu hayana wuu soo celinaya hadduu cunayna amba baabiiyeyna isagaa lagu leeyahay meeluu ka keenaba والله أعلم وحكم بالله التوفيق والسلام عليكم